alxamdu lilah bilcaalamiin wsalaatu wasalaamu ala rasuuli lah wala alihi wasaxbi wasalam ama bacd an eh, abi hurayraa radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sal llahu alayhi waalihi wasalam laa yktasil fi lmaai daa'imi wahuwa junub akhrajahu muslim walilbukhaariy laa yabuulana axadukum fi lmaai daa'imi aladi laa yajri uma yktasilu fiihi uda walaa yaktasil fiihi min aljanaaba ufiirsa xadiidkan marka xaafid ibn xajar wuxuu yihi an abi hurayraa radia allahu canhu qaal qaala rasuulu lahi sala allahu alayh ali wasalam nabigu wuxuu yihi abu hureyra oo cabdiraxmaan ibnu sakr asxaabta ninka ugu axaadiidta hadda kutubaha ku sugan mudawanadaha ninka ugu axaadiid badan wa abuu hureyra leeyahay qaala rasuulu lahi sala allahu alayh ali wasalam nabigu waxa uu yihi laa yaktasil axadukum midkiin yownan ku qubaysanin filmaai fadhiyo yownan ku qubaysanin wahuwa junubun walxaal huwa isaga oo junubun janaabo qabo isaga oo junub oo janaabo qabo biyo fadhiyo uusan ku qubays akhrajahu muslimun xadiidkan muslim baa soo saaray xadiidka sixadiisa uma baahna liana muslim baa weriye xadiidkan ayb laa waaye oo ficilka waa majzuum laada naahiyadaa lagu jasmiyey macnihiisuna wuxuu yaanu ku qubaysanin midkiin biyaha fadhiyo wahuwa junubun asagoo janaabo qabo marka xadiidkan fiqhi ahaan waxaa loo daliishaday biyuhu hadday noqdaan biyo la isticmaalay oo mustacmal ah inaan lagu dahaaro eh, loo isticmaali karin ayay culummada shaaficiyada xadiidka ugu weyn ama ugu eh, xooga badan oo ay u daliishadaan biyihii la isticmaalay weyso ama qubays loo isticmaalay wixii kasoo haray inaan lagu weyse qaadan karin ama lagu dhahaalo qaada karin meesha ay ka qaateen meeshan waay sababtu waxay leeyihiin nebigu wuxuu u rarayba biyaha oo laa yaktasil axadukum oo u yidhi midkiin yaanu quba biyo fadhi yaanu ku qubaysanin wuxuu u yidhi nabiga sala allahu alayh ali wasalam beyin mustacmalay noqonayaan nacam hadduu ku qubaysto qofka dambe ayuu biyihii wuxuu uga dhigayaa mustacmal qofka dambe ayuu ayaan kuweysa ayaan ku weyse qaadan karin ama aan ku marka eh, aan ku qubaysan karin saa darteed nin biyaha dhexdeeda jub dhehen biyuhu haddii ay markaas yar yihiin bay dabcan ay ku qaydahay a xadiidka ugu badana u daliishadaan wn laakiin xadiidku sidaas ma tusaayo leanna maxaa yeele biyo in lagu dahaaro qaada karo axaadiista soo socotaan ku arki doonaa oo ibnu cabaas xadiidkiisa muslim ku sugan ee ibnu cabaas uu yiri <coughs> kaana nabiyu sala allahu alayh ali wasalam nebigu wuxuu ahaa eh, yaktasilu bifadli maymuna biyo ay maymunada uga mayrato nebiga janaabo isaga uga mayrta nacam uu ku qubaysan jiray nacam marka biyaha waana soo isticmaashay oo weliba janaabo ay uga mayratay ayuu nabiga sala allahu alayh ali wasalam ou isticmaali jiray naagtii sidoo kale xadiidka isagana arbacada ay wariyeen oo uu keeni doono laftirkiisa wuxuu ahaa weel yar bay ku eh, qubaysatay haweenka nebiga mid a markaasuu nabiga yimid si weelkaas biyaha ku hara iga xubaysta markaasuu tiri yaa rasuulallah biyahaani <clears throat> janaadan qaday markaan ku meyranayo markaasay tiri markaasuu rasuulka sala allahu alayh wasalam uu yiri ina almaaa laa yajnub biyuhu junub ma noqdaan biyuhu ma janaaboodaan ama biyuhu wax ma janaabeeyaan iyaga saameyna malaa marka axaadiista nabiga farihiisa biyo ka burqanayay oo lagu weyse qaatay xudaybiyada waqtigeedii intaasoo axaadiisaba waxay tilmaamaysaa in marka eh, qubaysku eh, biyihii mustacmalka ahaa in haddaan isadaynan midabkoodii iyo dhadhankoodii isbedelin in lagu dahaaro qaadan karo marka xadiiska shaaficiyada maslaga ay ku xambaareen <clears throat> maslag eh, saxiixa ma aha maslaga marka waxaa fiican imaam maalik uu ku xambaaray mas'aladana tii hore unbay daba joogtaa ogaada nacam oo imaam maalik amarka nahyigaani wuxuu ku xambaaraya karaaha inuu yahay nahyu tanziih sababta biyuhu waa wasaqoobayaan u leeyahay nacam haddii qofkan uu ku qubaysto kanna u yimaado ku qubaysto mid saddexaad yimaado u ku qubaysto dhadhankoodii iyo urkoodii baa marka dambe isbedelaayo biyihina laguma dhaxaaro qaadan karaayo nacam ma garateen marka xadiidka marka nahyiga meeshan ku jiro waa nahyu tanziih waay nacam qofka uma fiicno inuu sidan yeelo haddii kale biyihiyaa wasaqoobayo markaasaan lagu dhahaaradooda hadhow ama ay xumaan doontaa midabka iyo dhadhanka intay isbedelaan amaba aysan qofka dambaba aad taxaruj iyo dhibaato aad ka gelinaysaa nacam taasaana raajixa nacam masaladan marka middaa horay daba socotay ogaada kii laysku soo khilaafay oo hore qulatooyinka iyo unbay iyadana saameyn kuleedaha nacam ayb waya laa yaktasil axadukum midkiin iyounan <clears throat> qubaysanin fi lmaai daa'imi biyaha fadhiyo wahuwa junubun asagoo janaaba ah. qabo akrajahu muslimu muslim baa weriye xadiiskan qubayska waysada isku mid walilbukaariyi eh, bukaari waxaa isaga usugnaatay oo uu weriyey laa yabulana axadukum midkiin yaanu kaadinin filmaai daa'imi biyaha fadhiyay yausan ku kaadinin alladii biyahaasoo laa yajri aan soconin aan soconaynin biyaha fadhiya ee aan soconaynin riwaayadan marka wuxuu u keensaday ibnu xajar dhowr shay sababka koowaad waxay tahay inuu fasiro xadiiskii hore ee ahaa laa yaktasil axadukum fi lmaai daa'im almaau daa'im maxaa laga wadaa riwaayadan baa fasiraysa saasuu riwaayadan sababka u keena saas waay fi lmaai daa'im alladii laa yajri kaasoo aan soconaynin ay nacam maxaa yeelay addaa'im luqada almaau daa'im luqadu alfaadi addaad waay nacam alfaad waxaa jirta af carabiga laba macnoo isku lid ah faa'iideyso sida qur'i oo kale alqur'u bimacnaa duhru wabimacna alxaydna waa la yidhaha waleyli idaa cascasa ayaa kamida nacam haduu mugdiyoodo hadii u marka iftiimo laba iska soo horjeeda hal eray baana tusaayo alfaad abdaad waa marka kan oo lafdigan ah addaa'im biyaha dhaqaaqayana waa yihiin oo dureeraayo waqad yakunu biyaha fadhiyana waa la dhahaa mararka qaar xadiiska marka muraadka nebiga riwaayada danba cadaynayso inuu ka wado nebiga biyaha fadhiya inuu ka wado ee aan soconin ma fahamtin riwaayadan dambe maxaa loo keenay waxaa loo keenay tii hore in lagu fasiro almaa daaima lagugu fasiro ayb riwaayadka asbaabaha loo keenaayo daruuri waa marka markaan ka hadlayno si fiican ugu baraarugsanaada ayb laa yabuulana waxaa kaloo riwaayadan ay ziyaado wadataa inaan biyihii lagu kaadi karin si hore yaan lagu qubaysanna ee biyihii nadiifa hadda waxa ay tahay aan lagu kaadinin laa yabuulanna yaanu ku kaadin oo ku kaadinin axadukum midkiin fi lmaai daaimi biyaha fadhigiisu ku kaadinin alladii biyahaasoo laa yajri aan soconaynin uma markaa dabadeed yaltasilu fiihi iska shaqal kitaabkan adoodaad khalad xifdisa dhib kalawa ah. uma markaas dabadeed yaktasilu wou ku qubaysanaa fiihi biyihi dhexdooda naam saasaa loola qubaynaya uma markaa dabadeed yaktasilu wou ku qubaysan doonaa naam oo marka waxay noqone midkiin iyona ku kaadinin biyo fadhiyo oo aan soconin hadhowba u baahan doonaa inuu ku qubaysto biyaha hadhow ayuu u baahan doonaa inuu biyaha ku qubaysto mafahamteen uma yaktasilu waa haddii la la rafciyo yaktasilu uma huwa yaktasilu fiihi uma markaa dabadeed huwa isagu yaktasilu fiihi waa ku qubaysanayaa biyihii biyihii buu ku qubaysanaya oo macnuhu marka uma yaktasilu fiihi waxaa laga hadlaya waxay tahay yownan biyihii ku kaadinin hadhowba ubaahan doonay hadhow ayuu ubaahan doona waa sida xadiidkii kale ahaa marka nabiga sal l slam oo yii miskiin yownan garaacin haweentiisa nacam lacalahu yubaajicuha nacam inuu caawo la jiiftaa laga yaaba nacam ma fahamteen yani maa ya-ulu ilayhi lamru waay haddaad hadda sidan yeesho hadhow baad ayaad baahi uqabi doontaa waxaan ma fahamteen masalada iyadaa nacam uma yagtasilu hadii la rafciyo nacam uma markaa dabadeed yaktasilu fi waa qubaysba ugu baahan doona oo inuu ku qubaystaa la arkaa fiihi bihi dhexdooda ayb walimuslimin muslimna uma yaktasilu u ku qubaysana minhu biyihiiba xaggooda kaga qubaysanaa wax kamida marka fiihi iyo minhu farqiga udhexeeya fahmi kartaa inuu biyihi dhexdoodii ku qubaystaaba laga yaabaa ama waxaa laga yaaba inuu biyihi baaldi biyaa kasoo dhaarsado kor iyo hoos doo iska wasaqeeyey marka dhibaata wali abi daauda riwaayada abu daauudna feeri walaa yaktasil riwaayada abu daauud ziyaadadani wartaa waxa weeyaan laa yabuulanna axadukum fi lmaai daa'imi aladi laa yajri midkiin yownan ku qubay eeaanu ku kaadinin biyo fadhiyo ee aan soconin walaa yaktasil buu yiri laamka waa reebay halad waa godka mana riwaayat abi daawud waa majzuuman waa reebka ninkii u godaya un ha reebta bis wali abi daawud abu daawud waxaa usugnaatay walaa yaktasil yaanu qubaysanin fiihi biyaha dhexdooda yownan ku qubaysanin min aljanaabati janaaba yownan uga qubaysanin riwaayadan marka abu daawud maxaa macnoo iyada ay wadataa inta ku kaadiyo waa laga reeba inuu ku kaadiyo haddana waxaa laga reeba haday dhacda inuu ku kaadiyo inuu ku qubaysano mamnuuc waa laga reebay oo amar labaad nahyi labaad laa yabulana nahyi bay ahayd walaa yaktasilna waa nahyi labaad oo lagu cadfay kii hore hal wej oo kalea ku banaan naam riwaayadii hore laa yabulana axadukum fi lmaai daa'im aladi laa yajri uma yaktasila iyadana waa banaan tahay uma yaktasila bifatxi laam ibnu maaliga ashaare naam sida imaam nawwi uu sheegayo uma yaktasila hadii la yidhaha marka waa maxay labada yose jamcina oo waxay tahay inta ku kaadiyo iyona ku qudaysanin oo labadii suuro ayaa laga reebay inuu isku jamciyo oo sumada bimacnaa waawlmaciye noqone an oo mudmaraana lagu nasbiye ficilka laa yabuulana axadukum midkiin yaanu ku kaadinin filmaai daaimi biyaha fadhiyo alladii kuwaasoo laa yijri aan soconin oon dureereynin uma yaktasila wa an yaktasila oo markaa ku qubaysto fiihi biyihi dhexdooda oo markaa ku qubaysto marka riwaayada haddaan kor dhigno jamcintaa la diiday saadi iyo iyo qubays laysku jamciyaa la diiday riwaayada abu daawuud oo wato in lagu kaadiyana gooniyaa loo diiday in lagu qubaystana gooniyaa loo diiday riwaayada marka bukhaariye horena oo rafcaha ah uma yaktasilu ahna macnaheedu waxa ay tahay biyo fadhiya yaan lagu qubaysanin maxaa hadda waa loo baaha doonaa magaratan saddexaas wujuuh waa ku banaan marka wujuuhdan marka oo axaadiidta lagu sharxaayo iska shaqlada naam hadhow shaqalku waxay u tahay fahamka muhiim u yahay ayb marka macaanida marka ku jirtana intaas wa naam ahay oo midaan marka biyihii in lagu kacdiyo waa la diiday laba siba waa loo diiday biyihii in kacdidii inta lala kortago lagu shubo lagu kacdiyo waa la diiday inta weel lagu soo kaaday lagu dhex shubana waa la diiday ma garatay meel biyaha u dhow intaad ku kaadiso adoo og inay soo gaarayaan waa la diiday nahyigan intaas baa soo wada galaa naam khilaafan lidaahiriyati iyadoo daahiriyada la khilaafayo ayagu waxay leeyihiin in lagu kaadiyo unbaa la diiday maahane weel ninkii kusoo kaadiyo ku shuba biyaha dhib ma lehay leeyihin waxaas waa junuud daahiriyo aan loo baahnayn laa yabulana axadukum midkiin yoonan ku kaadinin oo ku kaadinin filmaa daaimi biyaha fadhiyo alladii kuwaasoo laa yajri aan soconin aan soconaynin uma markaa dabadeed yaktasilu uu ku qubaysanaya oo qubaysba ugu baahanaya fii biyihi dhexdooda walimuslimin muslimna minhu biyihiiba wax uga baahanaya nam minhu min almaai biyihii xaggooda waliabi daauda abu daauud waxaa usugnaatay oo wariyey walaa yaktasil yownan qubaysanin fiihi biyaha dhexdooda min aljanaabati janaabay uga mayranin marka riwaayatkan dhan isku soo jamci kan hore laa yaktasil axadukum fi lmaai daa'im wahuwa junub biyihii marka waxa weya karaaha waay in qofki ku qubaysto leanna waa wasaqaynaya waxauna hadhow dambe u gaarsiinaya biyihii in la isticmaali waayo intay isbedbedelaan midahana kaadidu dabcan waa nijaas waa la ogyahay biyihii marka in lagu kaadshaa lama ogola masaalista marka culumada xadiidkan kasab waxaa ah in la taksiisiyo laa yabulana axadukum fi lmaai daa'im kasab waxaa ah in la taksiisiyo ibnu daqiiq ilciid sida uu leeyahy axkaamul axkaamka marka ninba waxbuu ku taksiisiyey marka hadda biyaha xadiidkaani nooma sheegin inay badan yihiin inay yar biyaha in lagu kaadiya ay mamnuuc tahay kuwa yar miya kuwo badan miya midan lama cadaynin saa darteed marka maxaa xukunka laga qaadana muxuu noqonaa madhabka alimaam shaafici raximah llahu tacaala waxa uu yahay biyihii dabcan wuxuu leeyahay hadday sidii biyo aada u tiraba war weyn hadday yihiin biyuhu war ay biyo ka buuxaan hadday yihiin ijmaacaaba ku guntama hadii ay dhacda inuu qof ku kaabiyo inaysan najaaseyneynin taas ijmaaca ku guntama iskumahaas haddii kale oo aynan war weyn aysan biyuhu ahaynna oo biyo fuusta iyo wax lamida ay yihiinna xadiisul qulataynan aniga ku taksiisinaa buu leeyahay oo hadday qulatayn dhan yihiin biyihii lagu kaadiyey waa biyahaas haday is bedeleen waa daahir laakin ninka inuu ku kaadiyo looma ogola oo wuxuu ku dhacaya khalasatan hadda waxaan ka hadlayna xukunka biyaha waa ogaada alimaam malikna muxuu leeyahy oo awalba biyaha biyo yar iyo biyo badanba aan u kala saari jirin isagana muxuu leeyahay alimaam malik raximah llahu tacaala mar walba midabka ibadhiya iyo urkaa wax xukumo biyuhu biyaha lagu kaadiyo hadday yar yihiin ama badan yihiin waxa weeyaan marka haddii ay midabka iyo dhadhanka isbedelaan najaasay noqonaan haddays isbedelinna waa lagu marka eh, dhahaaro qaadan karaa ninba marka taksiis gaara ya ninba taksiis gaar la aadi way intaasaan uga baxayna marka axaadiistan wacan rajulin saxiba nabiya sala allahu alayh ali wasalama qaal nin nabiga la saaxiibay waxaa laga weriyey ayib saxaabiga marka haddaan magaciisa la sheegin dhib ma laha asxaabta kulligood aan wada cuduulmo qaala waxa u yii ninkaa nahaa rasuul llahi sala allahu alayh ali wasalama rasuulka waa reebay an taktasila almar'atu naagta inay qubaysato ay ku qubaysato ku mayrato bifadli rajuli ninka biyaha uu soo reebay nin biyo ou kusoo dhahaaro qaatay wax ka soo haray uu soo hambeeyey inay naagi ku dhahaaro qaadato ay ku qubaysato nebigu waa reebay aw irajulu ninka bifadli aw irajulu ninka inuu ku qubaysto ayuu reebay bifadli lmar'ati naag biyo ay soo reebtay waliyaktarifaa jamiican waliyaqtarifaa ha cabaystaan jamiican waxaa leeyihiin kuwii dhan labadeeda haasa cadaystaan inka dhaxal dhitaan biyihaas cadaystaan akrajahu abu daauda iyo nasaa-iyu abu daawud iyo nasaa-i baa xadiidkan wariyeen wa isnaaduhu saxiixun xadiidka isnaadkiisana saxiix weeyaan ayb xadiidkan marka abu daawud iyo nasaa-i baa wariyeen ibnu xajar sida buluqulmaraamka uu kuleeyahay ibnu cabdilhaadina wuxuu yihi imaam axmedna waa weriye xadiidka rawaahu axmedu abu daawud xadiidka waxaa saxiix yeelay alxumeydi alxumeydi bayhaqina waxa uu yihi ruwaatuhu hiqaat saxaabigan aan la sheegin magaciisana waxaa la yidhaha magaciisa alxakam bnu camrin saxaabigan magaciisa waa alxakam bnu camrin nacam waqiila cabdullahi bni sarjas waana waa la yii nacam laba saxaabi baa marka ama waa alxakam bnu camr ama waa cabdullahi bni sarjas wa nacam ibnu muqafalna qaara dhahaayo cabdullahi ibnu muqafalna qaar baa yiri marka xadiidkan khulaasadiisu waxay tahay tirmidi kitaabu lcilal wuxuu ku sheegay imaamu lbukhaari xadiidkan in ayaan su-aalay buu yidhi imaamu lbukhaari baan weydiiyey xadiidkan isaga ah imaamu lbukhaari waxa uu yihi laysa bisaxiixin xadiidkan isaga saxiix maaha xadiisu cabdillahi bni sarjasna fii hada lbaabi ee baabkan kusoo arooray isla xadiidka naftirkiisa waaye riwaayada cabdullahi bni sarjasna asaxiixu anaha mawquufun waa riwaayo mawquuf oo yani mawquuf waxaa leedaha waa wixii marka cabdullahi bn sarjas hadalkiisii waay hadal nabiga loo kor yeelay ma aha naam a marka hadal badan kabacdi axaadiistan kii ama mawquufka iyo midkaan marka marfuuca ee cilada lagu cileeyey marka laisku geeyo saxiix ay noqonayen naam hay leana maxaa yeelay tanoo kale ra'yi lagama dhihi kara naam saa darteed xugun marfuucnimo un in layska siiyo naam saa darteed marka culamo badan waa saxiixiyeen oo imaam nawowi xadiiskan marka eh, waxaa ragna waa daciifiyeen culamada gobol imaamu nawowiya kamida ah ragga daciifiyey kitaabkiisa alkhulaasa ayuu ku daciifiyey oo wuxuu kusoo daray axaadiista daciifka kusoo daray naam marka eh, ragga daciifiyeyna sanadkan eh, waxay fiiriyeen xadiiska alxakamu bnu camrin oo dacfi u ku jiro ragga saxiixiyeyna duruqdiisay ku saxiixiyeen shawaahid bktisaar marka xadiiska saxiix waay ayb xadiidkan marka muxuu sheegaya marka xukunka uu sheegayo ee laga qaadana waxay tahay in e, nebigu uu reebay naagi biyo ay soo hambaysay ay ku dhahaaro qaadatay ay iyada kusoo qubaysatay wax kamid oo ay soo reebtay nin inuusan ku dhahaaro qaadanin sidoo kale cagsiga nin biyo uu soo hambeynaysa naagi ku dhahaaro qaadatay ayb xadiidkani marka taasaan laga qaatay nahyigan laakiin karaahamiya masoo xaaraam taa marka xadiisyada soo socta ayaan ku ogaa doonaa oo kan oo ugu soo horeeya wacan ibni cabaasin radia allahu canhuma ana nabiya sala allahu alayh ali wasalam nebiga kaana wuxuu a yaqtasilu mid qubaysta bifadli maymuuna ayuu ku qubaysta jiray maymuuna bii ay soo hambaysay radia allahu canha ayuu nabiga ku qubaysan jiray akhrajahu muslim xadiidkan hadda wuxuu noo sheegay inuu nebiga biyo ay haween ay soo hambaysay inuu ku qubaystay kii hore iyo kan soo daahirka iskama soo horjeedaan waayahay wali asxaabi sunan xadiidkan muslim baa weriyey wali asxaabi sunan asxaabu sunan waxay soo saareen ayana usugnaatay iktasala bacdu azwaaji nabiy sal l salam xaasaskii nebiga qaar kamida ayaa qubaystay fii jafnatin xeero ayay ka qubaysteen xeero ay biyo ku jiraan ayay ku qubaysteen naam weel yaro sidii xeero camaloo biyo ay ku jireen ayay ka qubaysatay fa jaaa nebigu waa yimid liyaktasila minhaa si u xeeradaas uga qubaysto isagan biyo ku haray si ugu qubaysto damcay faqaalat lahu waxay ku tiri haweentaa nebiga sala allahu alayh ali wasalam inii anigu kuntu waxaan ahaa junuban mid janaabo ah su janaabo qabtaan ahaa nacam oo biyahan anu markaan ku mayranayo janaabaan qabay naam faqaala nabigu wuxuu yihi sala allahu alayh ali wasalam ina almaaa biyaha laa yajnubu laa yujnibuna waa la akriyay nacam labada riwaayaba waa sax nacam ina almaaa biyaha laa yajnubu nacam oo hadii marka la yiraahdo eh, laa yajnubu macnaheedu waxay tahay laa yasiiru junuban biyo janaabo ma noqdaan biyuhu janaabo ma noqdaan baa laga wada junub waa ficul ismu faacil waay asalka ficilkaana januba ayuu ahaa naam januba ayuu ahaa calaa wasni facula facula ismigeeda faacilna waxaa lagu keeni jiray faclun iyo faciil ayaa lagu keeni hariif iyo dharufa fahuwa hariifun bakuma fahuwa bakmun labadaasaa qiyaas ahayd shawaadkiisa waxyaalaha marka shaadkiisa waxaa kamid ahaa junub oo kala kamid a oo fucul lagu keenayo januba fahuwa junubun oo fucul lagu keenayo shaad ahaana marka ay saa utahay naam laa yajnubu laa yasiiru junuban junub biyu junub ma noqdaan iyago naam waa haddii ya-da la kordhigo fahamteen ficilkana markaa waa hulaasi januba ayaa laga dhexiyey naam haddii la yidhaha ina almaaa biyaha laa yujnibuna waxma janaabeeyaan biyuhu iyagu waxma janaabeeyaan oo min ajnaba ayaa laga bixiya ajnaba afcala yufcilu bau noqona mudaaric oo sida ayaa marka ay tahay naam ayb tuxfatlaxwadiga mubaarak cubaydllahi abulcula mubaarak fuuriya baraaruji naam ayb juska koowaad laba boqol iyo toban safxada naam xadiidka raqamkiisa lixdan iyo shan uu yahay labadaas marka dabdiba waa jira laa yajnubu iyo laa yujnibu labadaas laa yajnubu iyaga junub ma noqdaan laa yujnibuna iyaga wax ma daraabeeyaan wax dhibo dad ay u keenayaan male wasaxahu tirmidiyu wabnu khuseyma axaadiista baabkan kusoo aroortay marka war badan baa ku jira khulaasadiisu ay tahay imaam axmed ou leeyahay axaadiista baabkan waa isdiraartay waa axaadiis wada daciif leeyahay xataa kan muslim ku jiro bacd culamaa way daciifiyeen imaamu nawowina wuxuu yihi sharaxa muslim xadiidkan muslim ma uunan u keensanin inuu xujayste wuxuu ukeensaday buu yii inuu markaa baab marka wa ukeensaday inuu istishhaado taasoo kale ee asal ahaan inuu ixtijaajo uma keensanin muslim meesha oo dacfiga uga yimidna ama lagu tilmaamayna waxay tahay raawiga sanadka ku jiro camr ibni dinaar ayaa shakiyey oo wuxuu yii waxaan malaynayaa buu yii inuu yiri marka mala ayuu geliyey shaki baa raawiga lasoo gudboon ahay khulaasatu lqawl axaadiidta sheegaysa in lagu dhahaaro lagu weyso qaadan karo ama lagu qubayso karo biyo ay naagi soo hambaysayna waa saxeex kuwa reebayana waa saxeex naam labadii axaadiis waa isku saxeex saa darteed marka maslaga la qaadaayo in la jamciyo waay see loo jamcinayaa laba xaalad baa lagu jamcinaa in la yidhaha nahyigu karaaho waay naam kan axaadiistan dambana waxay sheegayaan inay banaan tahay naam xadiista dambe waxay tilmaameen in lagu dhahaaro qaadan karo oo ninkii ku dhahaaro qaato dhib inuusan u imaanaynin oo aan la dhehaynin dhahaaradaada ma ansixin la dhihi maayo man xadiista jawaaz oo banaanaanshada taasaa laga qaadana xadiiska hore nebigu ou reebay nin inuu naag biyay soo hambay isku dhaxaro qaatana waxaa weeyaan marka karaaha wa ayaa ku jirta waa nahyu tanziih karaaha ku jirta ma fahamta saasa axaadiis marka loo jamcinaa midna karaahu cabiray kuwa dambena waxay cabireen jawaaz waxaa kaloo lagu jamcin karaa si khadaabi iyo u sheegay isagana in la yidhaahdo xadiidka hore macnihiisu wuxuu yahay hadday biyuhu isdooriyaan naagti baa ku dhahaaro qaadatay madaxeedii bay ku dhaqday biyihii kalarkoodii baa isbedelay timaheedii iyo waxaa ku gogo-ay meeshii biyihii kalark midabkii ayaa isbedelay markaas buu nabiga reebay sala allahu aleyh wali wasalam axaadiistan kalena waa haddii biyuhu ay nadiif yihiin labadaas wej in loo jamciya ugu fiican labadaa wej ayaa ibn xajarna uu ka raali noqday intii la dhihi lahay axaadiistan kulliga lama qaadanayo ama axaadiistan qaara la rajaxa kuwa kalena waa laga tega inta la dhihi laha xasan sidaa loo jamciya ima in karaaha lagu xambaaro nahyiga kuwa kalena jawaaz lagu xambaaro iyo ima in la yiraahdo xadiiska nahyiga sheegaayo waa hadii midabku isbedelo kan banaanaanshada tusaayana waa hadday biyuhu nadiif intaas uga soco marka axaadiistan naam dabdiga ku jirana laa yajnubu iyo laa yujnibu xasuusnaa an abi hurayraa radia lahu tacaala canhu qaal qaala rasuulu lahi sal lahu alayh ali wasalama nabigu waxa uu yihi duhuuru inaai axadikum midkiin weelkiisa daahirnimadiisa oo daahir noqdo idaa hadii wala geliyo fiihi weelka dhexdiisa alkalbu ey oo eygi afka geliyo an yasilahu inuu dhaqo waay naam asluhu masder ka dhalaala meeshaas naam masder oo marka dhacaayo khabar waay naam masder oo fii mawdici khabar dhacayo duhuuru inaai axadikiin weelkiisa daahirnimadiisa idaa hadii walaga uu geliyo fiihi weelka dhexdiisa alkalbu eygi oo afka geliyo an yasilahu waay asluhu weeyaan dhaqitaankiisa u dhaqaayo sabca maraatin todoba jeer dhaqo an yasilahu inuu dhaqo sabca maraatin todoba jeer ulaahuna mida hore bituraabi ciid ay tahay ulaahuna mida hore bituraabi ciid ay tahay ciid oo isticmaalay badan waa baa isticaana ba iska maciye keliya maaha ulaahuna mida hore bituraabi ciid ayuu ku dhakaa bu qaadan ciid buu ku dhaqaya mid kamida ah. akhrajahu muslimu muslim baa soo saaray xadiidkan wa fii lafdin lahu riwaaya muslim usugnaatayna falyuriqhu baa ku jirta hadda wixii ku jiray ha iska qubo oo ha daadiyo weli tirmidiyi tirmidi waxau soo saaray ukraahuna midda dambe aw amase uulaahuna midda hore bituraabi ciid ama midda dambe ciid ha ku dhaqo ayb xadiidkan marka axkaam badan baa ku jirta nacam awalan eh, imaam alxaafid ibn xajar alcasqalaani muxuu u doortay riwaayada muslim oo uga tegay riwaayada muttafaqun caleyhi ah riwaayada bukhaari muslim inta soo saareen oo cumdaha ku sugan muxuu uga tegay ibn xajar oo ah idaa shariba alkalbu fii inaai axadikum iyo mida kale oo ah idaa walaga alkalbu inaai axadikum falyaqsilhu sabca maraatin toddoba jeer ha dhaqo ula riwaayada noocaas muxuu uga tegeyna wuxuu uga tegey riwaayada muslim ayaa ayaa ka axkaam badan riwaayadan muslimba wuxuu ku gudan karaa axkaam fara badan ko waxaa kamid axkaamtaas duhuuru inaai axadikum markuu ku yiri midkiin weelkiisu wuxuu daahir noqdaa haduu afka geliyo todoba jeer inuu dhaqo duhuurba iideynaysaa eygu inuu weelka u najaaseeyey oo eyga afgelintiisu inay weelka najaaseynayso xadiiska laga qaadana laakiin qalbu laga qaadan maayo masalada eygu inuusan afkiisa weelku inuusan najaas eygu najaasba ma ahan bay qabaan maalikiyada inay nacam saa darteed waxay leeyihin toddobada jeer hal dhaqan la yidhi ilaahay un nagu adoonsaday laakiin in nijaas ahaan loo dhaqaayo maxaa u daliila way maxanaa u daliila duhuuru inaa axadikum marka ibnu xajar taas keensaday marka nacam in sababta loo dhaqaayo ay tahay najaas meeshaa laga dhaqaayo dhuhuuru ilaa axadikumaa tusaysa nacam midkiin weelkiisu haddii ay oo geliyo wuxuu daahir ku noqdaa baa layihi toddoba jeer in la dhaqo daahir ku noqdaa marka macnaheedu weelki waa najaasooba soo maaha lianna weel daxadiis dahaarada laba shay uwa weyse inay kaa burtay ama janaabo ay kugu dhacday oo dahaaro qaadanaysa ama najaas inay ku taabato iska iska daahirinaysa labadaas le bis nacam weel hadda mana junubaayo weel oo janaabo weel kuma dhacayso hadda wayse kama burayso weel waxa keliya su ah waa maxay weel nijaasun baa laga dhaqaa soo maa duhuuriyada marka weelku waa in nijaasa laga dhaqaayo ayb marka masaladan wuxuu ku doortay xadiidka muslim xadiidka muslim oo ka asdheer yahay xadiidka saxiixeynka ku jira mafahamtay masaladaas marka liana kelimadan duhuur ayaaba waxay na tuseen weelku inuu nijaasoobay intaasoona ka rabaa marka maalikiyada marka lagu radinaa meesha nacam warka meesha u wada faham ila xaafidka hadda ku sheegi maayo isaga axaadiis unbau sardiyey macnaha in adiga fahamtaa lagaa rabaa muxuu midaas uga leexdatan u isticmaalay meesha taasaa ku jirta naam khilaafka maalikiyada jumhuurta udhexeeyo ayuu jumhuurku garab siinaya ayb waaya marka dhuhuuru laba qaab ayaa loo shaklay bacda dhahuruna waa loo shaklay dhuhuuruna waa layihi bilfatxi iyo dami naam haddii la fadxiyo maxaa laga wadaa dahuuru inaai axadikum idaa walaqa fiihi lkalbu an yagsilahu sabca maraat waxaa loo jeedaa dahuuru inaai axadikum midkiin weelkiisa waxaa daahirinay waxaa daahirinayo oo biyo daahiriya waxaa u noqonayo toddoba jeer in la dhaqo oo haddii dahuur la yidhaha iyo duhuur duhuur waa dahaaradii nafsirkeeda dahuurna wixii lagu dahaaro qaadanayo biyihii waa sida wudu iyo wadu farqiga udhexeeya kala waay waxaa badan duhuur ila axadikum in la godka aada u badan waay idaa walaga gariibka xadiidka ku jira waxaa kamid a walaga ayaa kamida nacam luqaatulbaab xadiidka luqadiisa in la fahmana waa muhiim musalax markaan maraynay gariibulxadiidka inuu muhiim yahan soo sheegay walaga marka maxaa laga wadaa walaga alkalbu ahluluga waxay yidhaahdeen yuqaalu waxaa la yidhaahdaa walaga alkalbu eygiiba fil inaai eygiibaa afka waalka afgeliyey walaga mudaariciisa walaga yalahu walaga yalahu nawcun yuftaxu waa sarfiga marka la joogo naam nawcun yuftaxu naam laana xarfu xalqi hadduu noqdo facala haddii xarfu xalqi uu noqdo caynteeda ama laamteeda yafcalu baa lagu keeni jira naam marka walaga yalahu naam aynku ila waa raf xalqiga raf xalqiga u kamid yahay aynku waayahay bifatxi laami wuluuqan masdarkiisana wuluuq waa fucuul idaa shariba bibarasi lisaanihi eyga biyaha carabkiisa foodiisa hore markuu saafka ugeliyo biyaha la iraa walaqa nacam agarad sooma wuluuqa marka haddii eygu ou biyaha carabkiisa ou geliyo ou carabka ku cabo ayaa walaqa ay carabka ay tirahdaan taasay utaqaanaa waqaala abu zayd wuxuu yihi walaga lkalbu bisharaabina wa fii sharaabina wa min sharaabina saddex xaraf jer ayay ku gudubtaa ba iyo fi iyo min inta waa ku gudbin kartaa walaga lkalbu fi inaina walaga lkalbu inaina walaga lkalbu min inaina inta waa dhihi kartaa ibnu xajar weliba wuxuu kusii daray <coughs> uu sii faa'iideeyey noocyo badan oo marka eh, loo isticmaalo oo marka walaqada loosii isticmaalo ayuu sii sheegay nacam walaqa iyo laxasa iyo eh, waxyaabaha nacam eygu haddii u weelko edera oo biyiha ka leefleefo weelko edera waxaa la yidhaha laxasa nacam laxasa hadduu biyo hafkiisa ku cabana sharibaa la yidhaha ah. idaa walaqa fiihi lkalbu hadii eh, afgeliyo weelka dhexdiisa an yagsilahu inuu dhaqo ayuu weelkii daahir ku noqdaa sabca maraatin toddoba jeer uulaahuna bituraab ay tahay toddobadan jeer marka iyadana waa waajib in la dhaqo haddaan la dhaqin toddobada jeer daahir ma noqonayo weelkii waa in toddoba la dhaqo ugu yaraan haddii sideed laga dhigana waa fiican tahayo xadiis muslim ku jiro min xadiisi cabdillahi bni muqafal ayaa wuxuu leeyahay wacasiruuhu haaminata bituraab mar sideedaad in la dhaqayo sheegay marka haddii toddoba in laga dhigo in sideed laga dhigo labadaba waa la yeeli karaa qaarna waa tawjiihiyaan bancam oo waxay yidhahdaan ciidda marka lagu dhaqaayo ee lagu dhaqo iyo biyaha lagu raacinayo laba loo xisaaba sideeday noqonayan ay leeyihin calaa kulli xaal hadda midda sideedda anaga noomaba dhignaba middan toddobada nacam ugu yaraan waa in toddoba lagu dhaqaa nacam wacalaa hada dahaba imaamu shaaficiyu saasoo ku tegey nacam iyo imaam maalik iyana saasay ku tageen laakiin maalik isaga wuxuu leeyahay toddobada waa tacabud ilaahana u adoonsaday bis ee nijaas ahaan loo dhaqi maayo nacam shaaficina muxuu dheeryahay nijaas ahaan baa toddobada jeer loo dhaqaa labadaba meeshaasay ku kala gedisan yihiin waxaad u imaanaysaa marka xanafiyada madhabkooda ayago saddex mar in la dhaqay qabaan todobada lama dhaqayo liana qiyaasay aadeen marka eyga iyo xaarka xaarkaa ur badanay dheheen ey afgeliskiis iyo xaarkii xaarkii hal mar in la dhaqaa waxaa la yidhi waa ku filan tahay todoba jeer marka eh, kii ka darnaayo hadii hal la dhaqay kana saddexaa la dhaqay abu hurayra saddexda fatwooday dheheen laakiin marka abu hurayra laba fatwa laga haya mid saddexa iyo sanadkeeda aan aad u xoog badnayn iyo mid todobada jeer ah marka midka todobada jeer ah ayaa riwaayadiisana waafaqaya wixii oo wariyey iyo wixii oo fatwooday hadii la iswaafajiyo todobada ubaa imaanaysa sabca maraadkaana marka nimankaas marka waxaa isku hayo jumhuur iyo xanafiya isku haya la soco iyadana macan aqida ulahuna bituraab midda hore inay ciid ahaato riwaayada dambe tirmidina shaki buu geliyey midda hore ama midda dambeu yidhi midaan muslim laakiin shaki kuma jiro tan muslima la qaadana marka oo midda hore ayaa lagu dhaqaya ciidda waa lagu bilaaba ciidda haddii marka la yidhaahdo midda dambe ayaa ciidda laga dhigaana waxaaba ka dhalanaysa in mar sideedaad la dhaqa sooma lan ciidiin in laga biyo raaciya ubaahanaysaa marka midda horaa fiican labada kolba riwaayatan wa diraayatan labadaba naam tan kale iyadana waxaa meesha ku jirta sidoo kale eyga xaaladiisaan ah turaabtii booskeeda ma lagu bedeli karaa saabuun ama oomo oomo ama saabuun ma lagu bedeli karaa ibnu daqiiqil ciida ka hadlay arrintaas iyadaa axkaamul axkaamka uga hadlay wuxuu sheegay ciid maadaama la magacaabay oo sharciga uu magacaabay xukunka iyada ayuu ku xiran yahay nacam maadaama ciidda iyada meesha lagu magacaabay xukunka iyada uu ku xiran yahay nacam ilaa ur la zuulina inaynan jirin baa laga yaaba ur la zuulina meesha ma yaalo maadaama ciid la sheegay marka saabuunta booskeeda ma geli karta maxaa yeele wixii loo sheegaa meesha ku jira ibnu dakiil ciid saas uu leeyahy axkaamulaxkaamka ka fiiriy kitaabkan axkaamulaxkaamka ku dhaalacda wuxuu leeyahay marka hal isaabuunu aw ilashnaanu taquumu maqaama turaab yidhi wa fii madhabi shaaficiyi qawlun oo wajhun ina saabuna wlashnaana wlgaslata athaamina taquumu maqaama turaabi imaam shaafici wej oo wujuuhda shaaficiyada kamid a waxay leeyihiin waa geli kartaa oomada booska turaabta ama haddii turaabba la waayaba mar sideedaada la dhaqaa mar maradaas sideedaad booska turaabta iyadaa gelayso laakin haddii la waayo laakiin ibnu daqiiq arrintaas waa diiday oo wuxuu yihi marka maxaa yeelay meeshii waxaa jiro wax ciidda fiiri labadooda waxaan laysaga qiyaas qaadan karin ciidda waxay uga duwan tahay jirta saabuunta maxay uga duwan tahayna najaasadan eyga waxaa lagu kulmiyey laba shay oo wax daahiriya wax wax lagu dahaaro qaata waa maxay biyo iyo iyo caro haddii biyo lawaayo maxaa ku dahaaro qaadanaysaa caro laba mudahir ayaa lagu kulmiyey nacam laakiin saabuuntu mudahirka labaad ma tahay saabuunta iyo omada ma lagu gabagabaysan karaa amay soo maa khalaas marka nacam wax aan marka turaabtu waxay wadataa wax aan laga helaynin ciid eh, saabuunta saa darteed isku mid waay lama dhihi kara nacam macno ay ku kala gedisan taha jira saa darteed aan ciidda una isticmaalo allahuma haddii la waayo waa laga yaabaa nacam daruuro ahaan ciiddiyaaba la waayeba nacam ayib qofkii meelaha gabal waa ah ku qabsanaysaas nacam hay ayib ciid see la waayi karaa maa ciid marar qaara la waayi karaa nacam hay ma gaaladoo kale maba la helayo marar qaar ciiddi nacam oo qofki waxay ku qabsaneen ciiddi inuu u tago meelaha baagaga oo xadaa'iqda lagu cayaara iyo waxaas inuu ciid ka raadiyaa laga yaaba iyado laftirkeeda unanba kasoo helin inay ka dheer tahay aa laga yaaba usa tegi karin qofki suu yeela markaas kale insha allahu tacala wax dhiba ma oo daruura u tahay waxaa kaloo iyadana ku jira masaladan eyga xadiidka waxaa laga qaadanaya eygu inuu najaas yahay najaas ha ahaadee macarabka oo najaas ka yahay mase korkao dhan iyadana marka masalada eh, fiqiga gor ku jira imaamu shaafici eygii wuxuu leeyahay carabkiisii oo meesha ugu wanaagsanayd ah xubnihiisa haddii najaas waayo layidhi min baabi awlaa jirka intiisa kale waxaa kaloo culamada qaar u cuskadeen carabkii dhareerkiisii oo haddii la yidhi waa najaas oo jirkiisii dhareerkaasoo jirkiisa ka imaanayo dhididka jirkiisa ka imaadana waa lamiday dheheen nacam wax farqiga uga duwan yaha ma laha darteed marka eyga asagoo dhan waa najaaso nacam marba haddou qoyo najaaso aimada gabalna waxay leeyihin maya ee carabka eyga bisun baa najaasa lana xadiidku carabkau sheegay korkiisa kale xadiidka uma tacarubin marka anagii marka xadiidkii laga gudbi maayo qiyaasna marka wax lagu waxayn waay marka sidaas waxaa qabo imaamu shaafici laftirkiisa qowlkiisa qadiimka qowlulqadiimka wuxuu qabaa inuu eygu carabka najaas u ka nacam inta kale usa najaas ka allahu aclam sida nusuusta haddii loo laabto waxaa badan in eh, nusuustu carabka una ishaartay bis oo korka intiisa kale aan la ishaarin mar haddaan la ishaarinna alaslu ahaara alaslu ahaaratu asal waxaa dahaaro ninkii yiraa dahaaradii ma jirto daliil inuu keeno magaratan iyadana taasaa marka lagu soconaya riwaayada muslim wafii lafdin lahu falyuriqhu iyadana usoo laabo maxay faa'iido keenaysaa muxuu riwaayadan u keenay maada u keensado waxay tahay eygii inuu waxn biyihii ey oo afka geliyana inay najaas ay noqonaysa biyaha ey oo afka geliyana inay najaas ay yihiin mar hadday najaas noqdaanna mana mana lagu dhahaaro qaadan karo waxna laguma karsa kara xataa ila najaas in la isticmaala xaaraam falyuriqhu ayaa laga deliishanaa sababta waxay tahay haddaysan nijaas ahaa lahayn hala daadiya lama dhihi lahayn lana sharcigu idaacatlmaal iyo israaf sharciga dadka ma amrayo ma weligaa isku faham daliilka iyo wejhu istidlaalka sharcigu shaaricu ma amri lahayn in la dayaco maal hadii aysan najaas najaasun baa loo daadiyey marka taas marka falyuriqhu saas u keenay baabkaana falyuriqhudaa munaasabba u ahba leanna annaga waxaan ku dhex jirna waa maxay baabul aaniyati kuma dhex jirnay baabulmiyaahi baan ku dhex jirnaa waxau rabaa inuu ku yiraa biyaha ey oo afka geliyo waa najaasayna ka kacwa garateen waaya kaloo laga qaadana xadiidka nijaasa muqallada inay tahay nijaasta eyga nijaas adag inay tahay daran midda kale xadiidka waxaa kaloo laga lafdadan falyurikhudan iyadu riwaayo saxiixa miyaana culamadu aaday isugu haceen nasaa waxa uu leeyahay riwaayadan cali ibnu mushir unbaa ku daray sidaa darteed waa riwaayo shaaza nacam saasay u badan yihin muxadisiinta nacam waa riwaayo shaaz ah nacam shaaz shaaz shaad waxaa la yidhaha mukhaalafatu siq mukhaalafatu lmaqbuli liman huwa awsaqu minhu leanna xadiidkan rag badan baa wariyeen ma sheegin falyuriqhu waxaa ziyaadiyey cali ibnu mushir raawigaa baa ziyaadiyey cali ibnu mushirna mararka qaar waxyaabuu ziyaadiyaa saa darteed marka a'imada shuduud bay riwaayada ku xukumeen laakiin riwaayada macnaheeda waa sax nacam leanna ey inuu afkiisu najaas yahay riwaayada horaaba naga kaafinaysa laba waayo marka haddii la yidhaha riwaayada horaa naga kaafisay tan marka ay daciif noqoto tii hore kugu filan leanna hadda waalkii najaaseeyey biyihii muxuu najaasayn waaye marka haddii waalkii uu najaaseeyey biyihiina waa najaasaynaya soo maa ayib haddii iyada la sugana laba daliil banaa ayib doofaarka ma marka meeshaan iyadana doofaarka sidii ey kale mee toddoba jeer saana la dhaqa wax nasoo kusoo aroora male nacam hal jeer baa la dhaqaya doofaarka nacam meesha uu doofaarka qof ka taabto reerkiisa iyo alla midkaa iyo hilibkiisaba waa najaas doofaarkana camal waxaa u daliila qowluhu tacaala qul laa ajidu fiima uuxiya ilaya muxaraman calaa taacimin yatcamuhu ila an yakuna maytatan aw daman masfuucan aw laxma khinziirin fainahu rijsun damiirka doofaarka u laaban ancam hilibka doofaarka rijsi waa nijaas xadiis kale waxaa nabigu yihi sala allahu alayh ali wasalam man laciba nardashiira fakaanamaa qaaca laxma khinziirin biyadayhi o kama qaala sal slam ninkii baashaan dardiga la jarta nooc ka mida way jes waa geedo baal bokisay u sameeyaan marka waxay ku sawiraan boqor iyo farda iyay u sameeyaan lacagay ku kala helaan gaalada nacam marka nardiya la ama shataranji ninkii baashaas cayaaro nabigu sal ly slam wuxuu yidhi waa sidii isagoo hilib doofaar gacmihiisa kugogooye in hilib doofaar gacmihiisa kugogooyna waxaa laga qaadanaa in hilib doofaar gacan kugoyntiisu inay marka doofaarku ma najaasnimadiisa culamadu ay ka qaateen bacd culamaa naam aayadaas sariix ba ah marka doofaarku najaas waaya lakin hal mar un baa la dhaqaa toddobadan jeer anagu iskama kiyeyn sagaal jeer dhaq lagu macnaha ku jira ilaahay oo garanayo subxaanahu watacaala lix jeer haddaad dhaqdo ma rumayni wixii laguu diray sagaal jeer haddaad dhaqdana jeebkaaga adig kala timid todoba baa lagu amra adig marka maadaama aan xukunkan ciladiisiba aqoonin in looga qiyaas qaato marka doofaar waa khalad nacam lana qiyaasku afar rugnibu ka koobmaa asal iyo farac iyo xugun iyo cillo shayga haddii ciladiisa la yaqaan iyo xikmada ka dambayso ayaa qiyaas uu geli karaa laakiin wax aan xikmada ka dambaysa la garanaynin qiyaas ma geli kara nacam saxaradii markaa taabato iska dhaqmar un aa lagu yiri ey hadduu ku taabto eh, oo carabkiisa kugu taabtana todoba jeer dhaqaa lagu yiri ma garanaysa naam sababta eygana todoba loo yiri kana loo yiri ma la garan karo saa darteed doofaar in la haleeshiisiiyo cilo aan la aqooninba in lagu haleeshiisiiyo qalad naam alimaamu nawowi raximah llahu tacaala kitaabkiisa majmuucana madhabkaasuu rajaxa nacam oo doofaarka in mar un la dhaqaayo nacam oo aan todobada jeer la dhaqaynin ayuu rajaxay laakin de shaaficiyada todoba jeer hala dhaqaaya kuleeyahy nacam tashadud marka intaas marka war badan baa ku jira ilaa ibnu xajar uu yihi masaladan kitaab dhanaa laga alifi karaa masalada eyga iyo axaadiistiisa ku saabsan eyga axaadiista kusoo aroortay waxaa laga alifi karaa buu yii kitaab weyn saa darteed fatxulbaariga wuxuu yihi mukhtasarkan yarka ah intaana u munaasab u yii intaan fawaaidada aan sheegnay ayuu bixiyey ka badanba mara halkaasaan uga tegeyna can abi qataadata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalama qaala fi lhira nabigu mukulaasha waxa uu ka yiri fii shani lhirati wuxuu ka yiri waxaa la yidhaha alxaaris ibn ribciy ayaa la yidhaha can abi qataadata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalama qaala fi lhira nabiga mukulaasha wuxuu ka yiri inahaa laysat binajis inahaa iyadu laysat binajisin mid najaasa ma aha iyada oo najaas ma aha inamaa wax kalamaan hiyo iyadu min adawaafiina kuwa marka idinku dulwareidinku dul wareegid badan way calaykum korkiina ku dul wareegid badan way aw idawaafaati ama marka kuwa marka idinku dul wareegis badan oo labkooda iyo dhadigooda akrajahu larbacatu baa soo saareen afartii iyoyihiin afarta wasaxaxahu tirmidiy ibnu khusayma tirmidi iyo ibnu khuseymana waa saxiix yeeleen xadiidkan isagaa nacam oo tirmidi ibnu khuseyma ayaa xadiidkan saxiix yeelo leeyahay nacam waayo imaamu nawowina majmuuca wuxuu ku yidhi riwaayatu malik inamaa hiya min adawaafiina calaykum aw adawaafaat fiirso malik riwaayada umuwadaca ku wariyey aw ayaa ku jirta nacam riwaayada tirmidina inamaa hiya min adawaafiina waadawaafaati waay o malani wadawaafaati ayb marka maxaa soo arooray marka inamaa hiya min adawaafiina wadawaaf xadiidkan u fiirtay riwaayadkiisa dhowr waxyaabood waay waxaa soo aroortay inamaa hiya min adawaafiina alaykum waxaa soo aroortay bis inamaa hiya min adawaafiina calaykum aw idawaafaati aa soo aroortay waxaa soo aroortay inamaa hiya min adawaafiina alaykum inamaa hiya min adawaafiina wadawaafaati calaykumna ma leh awna male waaw ayaa bedelkeeda la keliyey nacam riwaayada tirmidina saas waa inamaa hiya min adawaafiina wadawaafaati waa inamaa hiya min adawaafiina wadawaafaati awna malaha calaykumna malaha wax macnaa ay ku kala bedelan yihiinna ma jiraan kulligood nacam waa isku mid waa nacam ayib bayhaqi xadiidkan wuxuu yidhi isnaaduhu saxiixun shawkaani cawni macbuudka sida uu soo naqliyey saaxib cawni shawkani uu kasoo naqliyey waxa uu yihi xadiidka waxaa saxiix yeelay bukhaari iyo cuqayli iyo ibnu khuseyme iyo ibnu xibbaan iyo xaakim iyo daara qudni qoladii cilaysayna wax daliil saxa ah ma keenin qoladii cilaysayna wax daliilo saxiixa ah ma aynan keenin intaasoo aima saxiix marka xadiidku waa saxiix ayb bacd alculamaa ibnu manda iyo kale waa cileeyeen waxay ku cileeyeen xadiidka abu qataada waxaa ka werinaya kabsha kabshata binti eh, kabsha ka warinayso kabshana marka wiilkiisaa qabay isaga wiilkiisaa qaba sodogo u ahaa marka gabadhaana saxaabiyada ahayd eh, marka cilamaba noqon karta gabadha kasii warinaysa oo xumayda la yidhaahdana bacd eh, culamaa waxay yidhahdeen majhuula waay majhuula ma aha laakin waa jahaalo kuma jirto lianna laba qofaa wax ka warisay ee ka badan saa darteed marka ninkii cileeya daliil ma keenin xadiidka waa saxeix maxaa marka fiqigiisa waa maxay xadiidka fiqiga laga qaadana waxay tahay in mukulaalaha iyo waxyaabaha ay soo hambeeyaan in ay daahir ay yihiin oo lagu dhaxaro qaadan karo mukulaasha waxaa lagu daraa sidoo kale waxa hi culummada shayga hilibkiisa la cuno dareerkiisu inuu daahir yahay iskuma khilaafin culummada lo-da geela iyo ariga oo kale iyo biyaha ay cabaan oo ay soo hambeeyaan in lagu dhaxaro qaadan karo khilaafka mataakin iyada ee waxaa war ka taagan yahay waxyaabaha aan hilbahooda la cunin ma lagu dhaaro qaadan karaa biyaha iswaam dameeraha dameeraha iyo wax lamidkaa biyaha ay afka geliyaan iyo ku dhaaro qaadan kartaa mase maya biyuhu ma najaasaynaa dhareerka dameerka iyo ma najaasaynaa sababta waa maxay mukulaashii baaba la yidhi waxma najaasaynaysa marka mukulaashu waxay u dhigan tahay wax kasta oo marka maa laa yu'kalu laxmuhu dhareerkiisu najaas ma aha xadiisu meesha saas u keenay kan imaan doono soo socdana oo camru bnu khaarija mar dambe uu keeni doono waxaad arki doontaa inuu leeyahay hashii nebiga ayaan hoosteeda joogay dhareerkeeda marka aniga garbaha iiga da-ayay nebigana waa ii jeeda iska ilaali ma dhihin marka waxaa laga qaadanayaa eh, xadiidkan eh, su'rulhira mukulaasha hambadeeda inay daahir u yahay in daahir waa lagu weysaysan karaa marka lagama wado eh, cawd hadaad doonto hadaad islaan waa lagu jirana cad laguma laha cad iyo baabkan ka hadlayna kala laba ma lagu dhahaaro qaada kadaan mara kaa najaasooda maku dhaqi kartaa waxaasan ka hadlayna inaga yaa lagu kala wareer abwaabta mara kaa najaasooda maku dhaahiran kartaa adi maku weyse qaada kartaa janaaba ma uga mayran kartaa ha xadiidkana daliil ah weliba xadiidka wuxuu ku yimid abu qataada ayaa soo booqday guriga wiilkiisa biyay u keentay kabsha biyihiibu marka bilaabo inuu ku weyse qaato mukulaala u timid waa u jaleeciyey weelka markaasay cabtadii intii kale marka ayuu ku weysaystay markaasay la yaabtay gabadhi markaas wuxuu yii marintaanaad la yaabaysaa nebiga ayaaba wuxuu ka yiriyo yii mukulaasha inamaa hiya inaha laysat biljisay najaas ma ahan buu yiri nabiga inamaa hiya min adawaafiina calaykum aw dawaafaat culamada gobol waxay ka hadlaan adoo ujeeda hadday saxra gashatay biyihii ay u timaado weelka afka geliso da markaas marka yaqiintaada ka tegi maysid ah. markaas yaqiintaada ma ka tegaysid laakin eh, haddii aada wax ku arkin waay wax hadda laga hadlay inamaa hiya min adawaafiina calaykum aw adawaafaat ayb macnaha inamaa hiya min inamaa ah, ah, hiya min adawaafiina calaykum aw adawaafaat maxaa loo jeedaa marka macnaha laga wadaa waa maxay laba macnaa ku jiro culamadu ay ku fasireen nebiga muxuu ugu shabahay kuwa idinku dul wareega waay iyaga laba macnaa ku jirto sida dadka baahani masaakiinta ay idinkugu dul wareegayaan ay wax idinkaga baryayaan oo kale ayay mukulaaf idinkugu wareegtaan saa darteed meeshas waxaa laga qaadana u naxariista u naxariista oo marka idinkana marka gacan siiya macnaha labaadoo ku jira waxa ay tahay inamaa yo min adawaafiina calaykum sida dadka idiin shaqeeyo ay idinkugu soo gelayaan idinkaga baxayaan ayaa mukulaashuna idinkugu soo gelay idinkaga baxaya sababtoo gurigay joogtaa ilaa ma fahamteen waxaan dhan dadka waa weydiina la socda nacam ama ninkii maskaxdiisa ku qabsana iyo ninkii xadiiska un laqbadiisa fiirsa lahayo anaa idin su-aalay ogaada nacam yo soo lugoyni ninkii laqba rabo cajalada ha iska qaata nacam ayb marka maskaxdaa loo furo nacam ninkii ama far soomaali ku qoran lahay ki carabi ku naqlisaasay jirtaa xadiidkan marka abu qataada kaasaa laga qaadana akrajahu arbacatu saxaahu tirmidiy ibnu qudayma وan anas bni maliki radi allahu canhu qaal jaءa acraabiyu reer baadiya nin ayaa yimi fabaala waa kaadiyey fii daa'ifati lmasjidi buu ku kaadiyey masjidkii qeybtiisii buu ku kaadiyey qeyb masaajidka kamiduu ku kaadiyey fazajarahu nnaasu dadkiibaa canaantay ninkii fanahaahu nabiyu sala allahu aleyh waali wasalama nebiga waa ka reebay arrintaa falamaa qadaa bawlahu markuu kaadidiisii dhammaystay ninkii amara nabiyu sala allahu aleyh waali wasalam nebigu waa amray bidanuubin min maa-in wadaan biyo ah ayuu amray fa uhriqa caleyhi markaasaa lagu shubay wadaan biyo ah la keenay markaas meeshii nijaasti lagu saas loogu sayriy lagu shubay muttafaqun calayhi bukhaari muslim baa xadiidkan wariyey xadiidkan axkaamta laga qaadana waxaa kamid a ah, kaadida bani aadamku waa najaas ko leanna nebigu ma dhaqeen haddaysan najaas ahayn wabitaali kaadidii bani aadamka hadday biyihii ku dhacdo najaasaa ku dhacdaa laleeyahay taa laga qaatay ko midda labaad oo kale xadiidkan shaaficiyada xujo ku leana nabiga sala allahu alayh ali wasalam wadaan biy wadaan iyo qolateyn mis leeyihiin maya soo ma wadaan biyo abuu nabiga najaas korkeed ku shubay waxaana ka dhalatay meesha inay daayar noqotay haddii marka wadaan qolitaynka najaastu hadii ay biyuhu haddaynan badnayn najaastuna ay isgaaraan oo ay ishaleelaan najaas iyo biyo aan badnayn waxay dhihi jireen waa najaas soo maaha xadiidkaana ayaga markaas qabanaya xadiidkan marka ayagu maxay uga jawaabeen waa og yihiine waxay uga jawaabeen waxay yidhahdeen kii hore xadiidkan biyaha ayaa najaasta kusoo arooraya biyaha ayaa najaasta ku imaanaya kii horese najaastaa biyaha ku imaansaawaa la kala qaada marka labadaas haddii biyo meel kugu jiraan najaas ay ku dhibicdo haddaysan qullitayn la iska daadi biyo waa najaas haddiise biyo yar galaaskaas biyo ah najaas halkan ku taal aad saas ugu shubto ood meesha ama ku dhaqdo amaad kubashubtaba daahir noqonay l sababto ah biyihii baa nijaasada kor yimid ee nijaastii imaan ma fahamteen waa kala saaran labadaas xaalo eeg marka laakin waa tafriiq bilaa daliil tafriiqun bilaa daliil saa darteed ibnulmundir waa ka leexday shaaficiyada masaladan uga leexday haddii la qabsadou leeyahay qowlkooda waxaa ka dhalanaya marada inaysan daahir noqonin ilaa marada marada ma biyo xilitaan biyo la maa la dhex gelina marada nin walba markuu mara daahirsanaa maxuu ku daahiriya baaldi biyaha iyo wax ka yar weliba marka hadii la yidhaha qolitayn unbaa haddii qolitayn ka yar iyo nijaas is arkaan oo u dhamaatay nijaasa meeshii ka dhalanayso marada markaa lama lama daahirin kara ilaa in la geliyo barkad biyaa u dhexgeliya marada maaha taana de biyihii ku waxay noqonayaanba ayb marka baabul miyaah wuxuu kasoo gelaa xadiidkan biyihii in marka wax lagu nadiifiyey oo haddii nijaas meel taalo biyo iyo ama ha yaraadan ama ha badnaadan saas loogu sayriyo oranaynin war biyihii iyo najaaskiba istaabtay meeshii weli waa najaas inaan la dhehaynin ayaa laga qaadana ma fahamteen waxaa kaloo laga qaadana inaan loo baahnayn najaastii in la qodo oo la yidhaha meeshaan ma najaasoodi haa horta carada carada ka qaada